بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii شhanaad ee ka mida kitaabu النikaax waxaa inoo dembeeyey asbaabtii afarta ahayd ee ruuxu uu kaga baxayey welinimadka sababkii u dembeeyey ixraamka ayaynu dhammaynay kadibna wuxuu u gudbay khiyaab اlwaliy buu gudbay sheikhu marka sababka raabica ah oo alixraam ah intaanan ka tegin xalay inaan baraarujye waa hafay abu xaniifa unbaa ku khilaafsanaa aimada aimada afarta ah abu maalik iyo shaaficiyada iyo axmedba sidaasay qabaan laakiin abu xaniifa wuxuu qabaa zawjku hadduu muxrim yahay iyo hadduu weligu muxrim yahayba iyo hadday zawjiyaddu muxrimo tahayba in nikaaxu asaxahayo abu xaniifa sidaa qaba wuxuuna deliishadaa xadiidkii qisadii maymuuna ku yimid ibnu cabbaas xadiidkiisii ee odhanayay nabigu maymuuna wuxuu guursaday isagoo muxrim ah xadiidkaasuu deliishadaa horaana uu idinkii soo maray daliilka naqliga ama samciga ah shuruud afaraa loo shardiyaa sugnaanshihiisa iyo duhuuru dalaalatihi iyo inuu mucaarid jirin muqaawim ah iyo in uu muxkam iyo mansuukh uusan ahayn xadiidkaasi waxay ka doodeen sugnaanshihiisa saa darteed jamaaca min asalaf bal huwa jumhuuru culamaai salaf weeye waxay dhaheen waa wahm khata iyo wahm ibnu cabaas weeye wuu yaraa xilligaa ayada ah nin da'yara buu oo lix jir ah ama toddoba jir ah wuuna wahmiyo waa khaldamay sidaa darteed sayid taabiciin ninka la odhan jir saciid musayib wuxuu gooyey wahima ibnu cabaas ayuu odhan jiray salafkuna sidaasay u badnaayeen waxaana caddaynaya inuu wahmiyey ummunaa maymuuna oo islaantii la guursaday ah yaa waxay tidhi nabigaa i guursaday anoo xalaala asaguna uu xalaal yahay sarif baana ku aqalgallay wadaadka u dhaxeeyey suubanaha iyo maymuuno abuu raaficna wuxuu yidhi waxay isguursan iyagoo xalaal ah oon xaj iyo cumra midna ku jirin wa kuntu ana safiir baynahumaa buur anaana u kala dabqaadaya u dhaxeeyey abuu raafic oo saaxib alqadiya ah iyo um, maymuuna oo saaxib alqadiya ah ayuu unta ibnu cabbaas khilaafay maca sikari sinnihi wadaaddaa waxay dhaheen la takhdi'aynine lafdiga aan awillo oo ah nebi maxamed baa maymuuno guursaday asagoo muxrim ah aynu awil wahuwa muxrimu ay daakhil اxaram xuduudda xaramka asagoo ku jira ayuu nebigu guursaha laga dhigo maye wahuwa fii ashhur اlxurum hala dhaho labadaa qadiyaba ninka xaramka jooga asagoon muxrim ahayn ama bil xurmale ku jira asagoon muxrim ahayn in muxrim la odhan karana shawaahid shicriya u keeneen markii intaan saxaabiga takdi'ayn lahayn aynu ku fasira yidhaahdeen inuu ahaa fii ashhur xurum buu nabigu ku jiro ama e, xaramkii buu joogay aws kastaba noqotee qadiyadu sidaas weeye marka haddii intaba aynu sallinno waxaan leenahay nahyiga cad ee sayidina cumaan cafaan uu wariyey saxaabo badanna ay wariyaan taabiciinna wariyaan ee carakawaaga ah ummadduu khuseeyaah inuu nabigu guursado asagoo muxrim ana waa min khasaa'isihi si aan wax u jamcinno min khasaa'isihi iyo muxrim ha la awilo iyo waa khata waham saddexdaa qowlba waa jiraan waxaana ila quman in la yidhaahdo khata wey sheekh khasiise meeshan waa ku adag tahay maxaa yeelay marka inta aan kaga tagno qadiyadda ixraamka waxaa inoo dembeeyey marka fasalka afraad alfasl الraabic fi الtawkiil buu ku saabsan yahay in zawjku wax wakiilan karo oo weligii gabadha meherin lahaana uu axad kala wakiilan karo fasla raabic baa in halkaa inooga bilaab baabka koobaad waxaynu soo sheegnay inuu ka kooban yahay sideed fasal soo sidaa ma ahayn saddex baad soo marteen oo u dembeeyey fasalkii ku saabsanaa mawaanic اlwilaaya ama sawaalib اlwilaaya walilmujbiri weligii wax qasbahayay oo aabbaha iyo awoga loo jeedo atwkiilu wakaalasha u ahaatay fi taswiiji guurinta uu wakaasha axad kale bikayri idnihaa gabadha oon fasixin gabadhii awgaad ahayd ama adaabbaha u ahayd waxaad guurin kartaa horaan baadoon idan weydiinna waad ijbaar baad lahayd haddana inaad walaayadeedii axad kale u wakaalato inuu guuriyo oo tira hebelow gabadhaas anaa dhalay awow baan u ahay marka waxaan kuu wakaashay inaad hebel u guuriso inaysan eh, dhib lahayn oy bannaan tahay buu imaamku ka hadlay taa marka muran malh muran ma laha maxaa yeele caqdiga adugu aad wilaayo ku leedahay waxaad xaq u leedahay inaad axadkaa doonto sii wakaalato taa waa iska dhib yar tahay daliilkeeduna waa alijmaac walaa yushtarau marka mujbirkaas eh, in bikayri idniha axad uu wakaalan karo muran ma laha xataa hayru mujbirka ayaa bikayri idniha wax wakaalan kara ayib khilaaf baa laakiin la geliyaa markaadan mujbir ahayn walaa yushtaradu lama shardiyo tacyiinu الزawji zawjka in loo bardhabo lilwakiil ninka wakiilka in zawjka loo bardhabo shardi ma ah marka inaad tiraahdo waxaan kuu wakaashay gabadhayda hebla ah inaad ninkan u meheriso shardi ma ah waxaad bixin kartaa wakaala mulaqa waxaan ku wakaashay inaad meeriso hebla inaad meeriso gabadha heblaah adoon sheegin ninkaa loo meerinayo haddaad sheegto waa khayr laakiin shardi muu sheeku ka hadlaaya walaa yushardu lama shardiyo tacyiinu zawji zawjka in la bardhabo lilwakiil loo bardhabo fi ladar haddaynu qabsanno wayaxtaau lwakiilu ninka wakiilka ah, hawlaha u yaallo sheekhu ka hadlaya wuxuu i wuu dadaalayaa wayaxtaau lwakiil wakiilku wuu reebanayaa wuuna fiirsanayaa dadaal dheeraadnu samaynayaa marka wax loo wakiisho inuu gabadh meheriyo falaa yuzawiju hayra kuf'in haddaba gabadhi loo wakiishay u guurin mahayo nimaan u qalmin nimaan u qalmin oo gayaankeeda aan ahayn u guurin maayo maxaa yeelay in badan baynu soo maray لأnna muطلق الcuquud waxaa lagu xambaarhayaa waa muqayadaة biاlacraf muطلق الcuquud aw muطلق الأqwaal waa muqayadaة biاlacraaf baynu soo maray haddaan ku ihi gabadhan kuu wakaashay inaad meheriso waxaan kuu wakaashay inaad guuriso waxaan u jeedaa macnaheedu nin kufkeeda oo u qalma inaad u guuriso ee ma aha nin walba fooda u geli saasaa loo jeedaa sheekhu wuxuu u gudbay axadka aan qasbi karin gabadhan awow iyo aabba midna aan ahayn wagayru اlmujbiri iyo walaalkii weeye iyo wiilkii calaa ra'yi wagayru اlmujbiri weliga aan wax qasbi karin in qaalad lahu hadday ku tiraahdo wakil wakaalo guurkayga axad kale u wakaalo wakala waa wakaalanaya walaalka iyo adeerka iyo inadeerka iyo ibnu akha iyo wixii la halmaaleen aabbihi awow ka ahayn waad eegi weeye hadday gabadhi ama haweeney la guurinaya ay tidhaahdo guurkayga hebel uwaaalo u wakaalanaya wain nahadhu haday u diidana falaa yuwakil weeye ma wakaalanaya haddii tara cidna wakaalan kartid walaayadayda aduu alla ku i guuri haday tidhaahdo ma wakaalan karo haday ruux u fasaxado tiraa ninkaa u wakiilana wuu wakiilan karaa haddayse aamusto taasi waad muran ayaa ku jira wainqalad hadday tirahdo gabadhi zawijni iguuri taas waa maxay waa wakaale lafdiga ku saabsanaa laakiin hadday tirahdo iguuri guur baan u baahnay halla falahu weligii khayru mujbirka waxaa u bannaan altawkiilu fi اlasaxi inuu axad kala wakaasho u bannaan tahay wey maxaa yeeley lannahu saara biاlidni waliyan sharciya mar haddii uu weli sharci horaan ah si caam ah, haddana idin khaasa uu helay way iskugu darmatay walow wakala hadduu wakaasho weligii aan mujbirka ahayn nin kaluba sii wakaashay qabla isti'daaniha intuusan idan weydinin ka hor fi nikaaxi lam yasixa cala saxiixi buu sheekhu ku yidhi walow wakala qabla isti'daaniha asagoon idan weydinin fi nikaaxi fi taswiij in la guuriyo iyo inaan la guurin asagoon idanba gabadha ka qaadin ayuu walaayadii nin kale usii wakaahay oo guurkeedii nin kale usii wakaahay lam yasixa nikaaxa ma asix calas haddaynu qabsano maxaa yeelay liannahu laa yamliku taswiija binafsihi fakayfa yuwakilu hayrahu baan leenahay horaanba isagoo madax bannaan gabadha ma guurin karin ma meherin karin ilaa biidniha soo sidaa maaha de gabadh baaliqa ah, ama bikri ha noqoto ama ayiba ha noqotae weligeedu ma meherin karo inay iyado idantaba mooye ma guurin karo mana meherin karo ilaa biidniha aabbaha iyo awowga umbaan ka soo reebi jiray aan dhihi jiray gabadha bikrada ah wuu qasbi karaa oo ayadoon rabin baaba sandul lagu meherin oo hawshaana waxaa iskala aabbi iyo awow idan intiinla kaloo adeer iyo walaal iyo ina adeer iyo walaal wiilkii iyo waxaasoo dhan waa maxay gabadha baaliqada ah ma meherin karo mana guurin karo ilaa biidniha marka haddii seed wax usii wakiilanba adigoo taagan baabaad meherin karin gabadha bilaa idnine seed axad kale oo u wakiilinaysaa guurinteeda ayb kadibna uu guurinaya ma dhici karto walow wakala qabla istidaan fidnik alam yas ala sasaasaa loo jeedaa macnahaasaa loo jeedaa wuxuu u gudbay sheekhu alfaadii haddaad wax wakiilinaysa aad odhan lahayd see wax loo wakiishaa zawjku hadduu wax wakiilanayo adugu weliga haddaad wax wakiilinayso haddii weligu ku wakaasho saad ku aqbali lahayd ijaabka ku samayn lahayd cafwan hadduu zawjku wakaashana aad ku aqbali lahayd walyaqul ha yidhaahdo wakiilu lwaliyi weligu ninkuu wakaasha cinda alcaqdi markuu wax meherinhayo weligii gabadha aabbaheed walaalkeed adeerkeed ayaa wuxuu ku wadaado anugu meelahan fadhiyaha kuma fiicniye adaan kugu wakaasho gabadhe hebel u meheri marka sidaad dhihi lahayd baa laga hadlahaya gabadhii ile marka khudbada lasoo akhriyo ama ad wadaadkii meesha u dubweynaan noqo ama ha laguu soo akhriye wacdii uun zawajtuka waxaan kuu guuriye wadaadkaadan zawjka ow binta fulaanin hebel gabadhiisa oo ina hebel haddii la yaqaano caan tahay inaad dhibba ma laha haddaad ishaaro raacisana yani waxaan rabnaa inaad gabadha ama tilmaanto ama aad magac dhowdo ama ama aad wasfi ka bixiso ismu ishaaro waصfi magac cad farku fiiqid waa inay mucayano tahay markaas la cayimo waa kaa lagu cayimo wey laakiin tacyinka guud shardi asagu ma aha shardi maaha taas waad la socotaan bay ilata saasaad odhanaysaa zawajtuka binta fulaanin minka minka in lagu daraa fiican bay leeyiin wadaadaha qaarkood gabadha hebel baan adiga kuu guuriye meherkiina da waa la sheega haddii markaa loo baahdo haddaan loo baahana waa la iskaga tegi ayib maxaad ku jawaabi markaasi waaad ku jawaabaysaa de waan aqbalay de waa iska dhib yar tahay adigo hadda taaganta lafaad wax meersanayso waan aqbalaad leedahay meerkaa la sheegay baana ku aqbalay qabiltu nikaaxaha wa taswiijaha bi haada almahri اlmadkuur baad raacin bay dhan wadaadu haddaad ka reebto oo lagu kala tegahaya baadaha isku shidin bay ku leeyihin leanna dhunkashu kaa noqon bay dheh qabiltu nikaax haddaad tiraado waa dhunkaday wey nikaaxeedii baan dhunkaday wey hawshuna qabuul baa rabaa taqbiil lama rabo waad fahanteen baan u maarey farqun bayna ataqbiili wاlqabuuli <laughs> marka iska ila baadaha shidin baa lagu leehay ya rag baa shididda ku tegey miya ayagaa is yaqaana meesha waxu doonanaya ninkaas ayib ya almuhim haddaad tiradaan alcibraة fi اlcuquud wa almacaani waad badbaadaysaa haddii laakiin siyaqa iyo alfaadda la yidhaahdo xaaladinu way fashilan tahay qaacidadana waad soo marteen ayib ya adeegaan kuu guuriya hooyabade kaafir khitaabku mogtahay zawajtuka waxaa kaga kacaya minka xaggaaga ayib zawajtuka waxay noqon kartaa khitaabku inuu dhacay asaga laakiin cid kale loo jeedo oo wakiilkiisii ah ama nin kale ah laakiin markaad kaafso haddana minka ku darto adiga kuma dhaafto wey gabadha adiga kugu meersan tahay wey way inoo soo socotaa miyana gaadhin shee cabdirashiidow taniyo xalay waad qamaamaysa ma aqaana inaad wax meersataa rabtaa baan maynaya <laughs> ya adiga howlaha ka baxa way fiicantaa la yidhi iska shardi baan idin sheegay ad waa idin sidee walyaqul ha yidhaahdo wakiilulweliyu weliga wakiilkiisa ha yidhaahdo zawajtuka binta fulaanin baan kuu guuriye walyaqulilweliyu weligu hadduu wax wakiilinhayana ha yidhaahdo cafwan liwakiili zawj weliguna ha u yidhahdo liwakiili zawj kaara wuxuu ahaa wakiilulweliyi ayib warkiisi waa kuusoo dhammaaday wakiilulweliyi marka aad adugu weligii wakiil ka tahay zawjku waxaad ola khitaabaysaa sida laguu soo sheegay walyaqul waliyu weliguna ha yidhaahdo liwakiili zawji haddii zawjku asagoo cabsadoo farganaxo oo wakiil samaysto oy fooda isgelinhayaan weligii dhabta ahaa iyo wakiilu zawj maxaad dhihi ha yidhahda asaguna zawajtu bintii fulaanan gabadhaydii hebelayd baanheblaan guuriyey min fulaanin oo kaad u tahay ah wakiilka oo awjkaade awjki hadda meesha ma fadhiya wakiilkiisi baa fadhiye zawajtu bintii fulaanan khtii fulanan haddaad tahay wiil hooyadii meheraya ummi fulanan baad dhehad dad ayidaa meheraysa maxaadii aday kuu taalaad jadadi fulanan baad dhihi ayib zawajtu binti fulanan baan guuriyey min fulan wuxuu ugoy intaa waad ka garanaysaa wey inta horaa u daran wax ganba waa la garanhayaa wey min fulanin aw min muwakilika baad dhihi oo kii ku soo wakiishay ah ayib ama magaciisi baad sheegi hadda oo ninkii ninkan zawjku u wakiishay ah baad sheegaysaa oo zawjki ah fayaquulu wakiiluhu wakiilu zawj wuxuu odhanhayaa qabiltu nikaaxahaa gabadhi nikaaxeedii baan guddoomay guurkeedii lahu ay lii wakiilii oo muwakilii aw lizawj ama ninkii cabdi ay soo dirsaday haddaad marka qabiltu nikaaxa ku dayso gabadhi adaa guursaday khatar wey qabiltu nikaax hadaad ku dayso oo lahu adaan raacinin adaa isku meheriyey haddaan dhahno alcibrau bisiiq اcuquud haddaan dhahno alcibrau waa macnaha nuxurka waxaa weeye gabadh waxay ku meersantay wakiishay meesha fadhiya cabsanayey ee gergerirahay maxaa waa la arkaa meesha waa loo fadhiyo loo hilba loo faataxa martay ya oo ah maxaan u fadhinaa sheekhtaro meesha wadaadkii geesaha kuskusnaa in gabadha lagu meheriye waa la soo wada hadlay akhyaar baa fadhida reer macalin baa dhankaa fadhiya baydislan dhankan ay fadhiyaan waa la isfahmaya ad adigu siiqeed hadda waaad fiirinaysaa alfaaddi baad fiirinaysaa ayib waxaan oo dhan iyo alfaadda waa markaan dhahnaa alcibratu bisiiq اlcuquud haddaad macaanida wosha waa iska caddahay wey intaasaan oga jeedaa awajtu bintii fulaana min fulan waad raacin ayib haddii kale ciddaad u guurisaba maadan sheegin fayaquul wakiilu wakiilu zawj qabiltu nikaaxa lahu ay limuwakilii baan u aqbalay inaha un wey dhibba male waa iska dhib yartahay adugu waxaa weeye in la isfahmo carabiga marka dadka loo mariyo af soomaaliya baa loogu daraa waxaan guuriyey heble hebel oo meherkeedu intaa yahay oo iu wakaashay aabbaheed waxaana u guuriyey hebel hebel ayo isna waa inaan u aqbalay adugu haddaad toos tahayna neerkaa asagaan ku guursaday waana ku aqbale waa inaad jiraado saa darteed wadaaddo carabina ay kugu dhufanhayaan kadibna soomaaliya bay kugu darahayaan waxay ka baqahayaan carabigooda inaad wax kharibtay bal af soomaaliga baa laisku fahmayaa walidaalika madhabka annaga wej baa jira odhanaya gabadha marka la meheranayo kuma asaxaya meherkeedu ilaa biاlluga alcarabiya abu saciid alastkhri baana qaba waa wejm fi اlmadhab marka si looga baxo khilaafkaas isku dara carabiga af soomaaligaba wayna ku qasmihi shaaficiya warkaa inay qaataan laakiin way laba afleeyeen maxaa yeele horaan waxay na soo tiraadeen alfaadan buu ku asaxahayaa muxuu ahaa lafdu taswiij iyo nikaax keliya buu ku asaxahaya waxaana shaa'ira tacabud baa ku jira alfaada waa in la eego waxaa ladin leeyahay xilligii saxaabada nebi maxamedna afcari maa lagu meehan jiray waxaan afcarihin ma soconayn ma dhahdaa abu saciid alastari asagu qaacidadii itiraadi wuxuu ihi shaa'iba tacabud wixii laga soo gaadhay soomaaliya saxaabada ha lagu socdo af cajabi ma soconaya meesha in la daldalo haddaan waxaan carabi wax lagu guursado waa baail buu isagu taagan marka si looga badbaado hawsha isku dara af cajamiga iyo carabiga alfasl اkhaamis faslkii shanaad buu sheekhu u gudbaan iskaga Eh, aad uan laskaga dhowr hawlaha ayada ah waxaa kaloo ay ka niqaasheen shaaficidu istifhaamta layska ilaaliyo marka adugu aad eh, aad wixii akrido oo tirahda zawajtuka fulana bint fulan oo meherkeedu kadaa yahay oo kadaa yahay oo kadaa yahay wala hal muaalabatu minka mataa sha'ad ayib qabiltu nikaaxa dheha dhihinaa la yidhi lanna waa amar bay dheheen ninku waa inuu asagu maskaxdiisa imaankiisa gabadha kuodooku guddoomo oo ku gursado qabiltu nikaaxaa dheh wa taswiijahaa dheh bhaada اmhr اmadkuur dheh hawshaa waay dhan waa amar wey hawshaan lama ogolo waxaan koo la ogolayn aqabilta nikaaxahaa mamnuuc yadna waay dhan waa lama ogolo hadal go-an baa la rabaa nikaaxeeda ma aqbashi hadduu dha i maxaa lagu hadlo ama uusan fahamsanaynba marka waxaa wey waay dh istifhaamna ha laga ilaaliyo amarna ha laga ilaaliyo ayib baadana ha isku shidina markaad wakiil tahayna lahowda ha ka tegi ya badu dad qabiltu tidhaahdo waxa weeye waan dhunkaday wey bilfatxi wadaaddaana soo guuriyay inay noqon karto haddaad bada aadan shidinna waan ogolaado waan yeelay wey meesha mudhunkashaa laga rabaa mise ogolaasho yeelid baa laga rabaa taasaa loo jeedaa mhm. Mhm. sheekh cabdiraqiib haddaad wadaad xariifa tahay intaan hawsha cidbaad qol la geli wiilka deedna waad usoo sharxi hawsha isagoo diyaarsan baad masraxa iyo tayaatarka keenaysa luuq intii lala gala lasoo habeeya xisaab say socoto hawshoo dhan idan hadhow ha farganixin marka wakaa marka aduu hawsha dhammayso waa dawri kadibna midda kale gacanta la isqabanaya jafaalintan baa dhib keentay ba labtarkeedu oo dadka ka nixinaysa ad aragteen baan u maraynay fasalkii uu gudbay intaa kaftan fasalka shanaad buu sheekhu gudbay fii ma yajibu cala alwaliyi min taswiiji اlmajnuuni wاlmajnuuna wey weliga gacalka aabbaha iyo adeerka walaalaha gabadha xanuunsan ama waalan ama wiilka waalan dadka noocaasee ah ayagu tashan karin in loo taliyo oo guur u baahdaan loo guuriyo ayuu sheekhu fasalka u guntay faslun fi yajibu cala alwaliy min tazwiiji اlmajnuun wاlmajnuuna wayalzam waxaa ku waajibahaya almujbira alwaliy almujbir weliga mujbirka waxaa ku waajibahaya taswiiju majnuunatin baaliqatin gabadh baaliqa oo waalan ayaa waajiba in iyo wamajnuunin mid waalan oo talasna oo rag ah in loo guuriyo oo baaliq ah kaasoy daharad muuqatay xaajatuhu baahidiisa uu guur u qabo gabadhi way waalan wa maca daalika inay guur u baahan baa la dareemay iyadoo nimankan ku dul wareegi baa la arko kurayda aan ka dhammaanayn haweenka xaggooda baan aadayn meeshii rag fadhiya uunsaa ugu dulmeeraysa waa ruux waalanta waxba garan maaye waxaa la intay kharibmi lahay ama mid kaloo khariban uu ka farxaan lahaa bal ha loo guuriyo ayib kii waa laaba asagoo la arka asagoon haweenka iyo xaawaleyda ka dhammaanayn oo xaggaan ku wareegahay ayib ama bahalkiisa ku ciyaarhaya oo had iyo koor xubinkii ka hor jeeda amaaraad baa lagu dareemayaa yani manhaaj baa la yhahda wax ma qariya asagoo dee daharad daharadda waxay u laabanaysaa labaduba majnuunada iyo majnuunkaba way u laabanaysa laa sagiiratin bikrin wa sagiirin gabadh yar iyo nin yar waxba loo gurin maayo guurku kharashaad buu leeyahay mas-uuliyaad buu leeyahay waajibaad buu leeyahay lawaasimta maxaa loogu dhibo wey waa yaryahay guur ooma baahno ayadna waa yartoo guur ooma baahno marka in loo guuriyo culaysun baa la saara hadi kii guursanaya dhib buu kala kulmo ya oo ah bishar اljun xataa ma ah waajib ma ah laa yalzam wayse bannaan tahay sakiiri sakiiri loo guuriyo waad soo martay midda ayada ee xilligay waajibayso waa marka uu yahay baaliq majnuun ah iyo baaliqa majnuuna markaas wey hadday sakiiro tahay hadday waalan tahay haddaysan waalayn midnaba in loo guriya waajib ma ah ayib ayib marka waxaa yeel licadami xaajatihima fi lxaal baan leenahay sakiiro lab iyo dhadigba hadda guur ooma baahno mustaqballa xaaladda waxay noqon allah garanaya hadda marka waxba anasasaarina muxuu ahay xilal iyo mas-uuliyaad wاlcibraةu biاlxaal la biاlma'aal wayalzamu waxaa ku laazimaya almujbira wagayrahu in tacayana ijaabaةu multamisatin الtaswiija ayb wayalzamu almujbira wagayrahu in tacayana ijaabaةu multamisati الtaswiiji cafwan yaana khaldine weligii mujbirka ahaa oo aabbiya awow ah iyo kayrkii oo walaal iyo adeer iyo wixii la halmaala waxaa ku laazimaya inta cayanaha weliba hadduu weligu caynoobo weliga hadduu mufrad yahay wy weliga waa waa aabbe waa awow waa walaal keligii ah waa in adeer keligii ah inta cayana alweliy wey waxaa ku laasimahaya ijaabaةu multamisati taswiiji guurintii dalbatay inuu yeelo codsigeeda multamisadu de waa aaliban ba hadda loo jeeda gabadhi marka waxay tihi inaan guur baan u baahnahay nin baan u baahnahay halla ii guuriyo weli aan adiga ahayn ah oo xilkaa qaadi karana ma joogo waa laazim in laga yeela hawshaa gabadha ayadaa taxsiiran wa tacfiifan laha in la dhowro darteed haddii aadan saa yeelin gabadhu inay afoodaa laga yaabaa maxay gabadhu wayba hawsheedii bay caddaysatay maxaad sugi ayib fain lam yatacayan hadduusan caynobin weligii hadduusan mid noqonin wey oo ile xilki marka uu qaybsan yahy haddaan shan walaala aan dhahay oo gabadh nala dhalatay ay codkaa soo gudbiso waajibkaa keliga ima saaro kulligeenoo dhan bu idin ilayal anagu hawshan maba geli karee bal cabdi u tag cabdi u war bal anigu hawsha waa igalaga fiican bal xasan aad waa cabdullaahi shan nin baan nahay marka lam yatacayin marka faradku waa maxay waa fardu kifaaya xilliga ayada ah shanteenu laakiin nama dhaafo ayib laakiin markaad keligaa tahay adiga kuma dhaafto wey fain lam yatacayan weliga hadduusan bardhamnin kaikhwati wadalika waa walaalo dhowrahe fasa'alat bacdahum laazimahu اlijaabatu fi اlaصaxi asaxsu wuxuu leeyahay haddaysan caynoobin oon badan yihiin sida walaalo oo kale walaashoodba marka guur weydiisatay in loo gooriyo fasa'alat bacdahum ay taswiij laazimahu bacdiga waxaa ku laazima alijaabatu gabadha warkeeda inuu qaado aqbalo filas haddaynu qabsano maxaa yeele haddaan qaybtaa loo soo gudbiya aanan waajib kaga dhigin waxaan leenahay asax ah tawaakul ka dhici waa laisu dhidhiibi gabadhii laba fardaxood ka baxaysaa ninkii ay ka soo duldhacday waa in hawsha wax ka qabto kuwa kale ama ha kaalmaysto ama isaga u taallaa oo waa inuu kaalmaysto inuu xogta u sheego waa qasab laakiin ila qabta hawshaas waxba midda kale waxaan leena gabadho hal mar baad wax ka soo booday inay tiri war intaas haddana gabadhuhu way xishoon hayaani mayaa mar kale hadli kara bal anugu waad ii sheegtay bal cabdina u sheeg oo gabadho hawshaa miyadaa ka bixi karta haddi tanaaba laga yaabaa in dhowr sano ama dhowr bilood ay lahayd mar wadnaha balqabso mar hawshaas sheeg marka ay sheegta dad ka hoos qaadi weyday gabadha hadda weji diirka iyo weji gabaxaas badan maba geli kartaba hmm. hmm. maya maya hadday hawsha qaban waayeen qaadle baa xilka la wareegay hadda qudaad baa joogo gabdhaha soomaaliyeed hadduu hawsha way kala baxday california la tegay dhib ma lah shacabdi shacabta xoogaa ku siday asaxu sidaasuu leeyahay muqaabilkuna wuu diidan yahay alfasl الsaadis fi tasaaxum اlawliya fasalka lixaad buu sheekhu inoo bilaabay awliyadii oo isgerbiyey ayib maxaa uu xugum ah ida اجtamaca awliyaau gacalla hadday kulmaan fii darajatin waaxida hal darajay ku kulmaan waa walaalo waa wiilal maalan waa adeero siman waa ilmo adeer siman ayib waida اجtamaca awliyaau hadday kulmaan fii darajatin waaxidatin ustuxbi waxaa la sunneeyaa an yuزawiجa gabadha inuu guuriyo afqahum fii baabi nikaax ninka u iiba u aqoonle baabu nikaax شhan walaalaheeda ama toban la dhalatay baa joogta nin walba waa weli waa isku darajo kullu waa ah shaqiiq ah gabadha weliya markaa u noqona caqdiga la baashir oo hawshaa qaban waxaa la afqahuhum fii baabi nikaax nikaaxa hawlihiisa shuruudiisa arkaantiisa wuxuu ku buro wuxuusan ku burin ninka u yaqaan ayaa hawshaa u istaagahaya وasanum xaggana u daweyn biridaahum maca rida اbaqiya ilan waan badannahay hawsha anaa qaban waan idinka daweynahay masaladaan idinka dhunduleelaa laakiin idinkuna gohed isiya asax ayb ayagu wa in raalli ka yihiin hadday diidaan le ma qaban kare hawsho dhan kulligooda ka warig suldaan bay aadaysahay ayagu ridaa laga qaadi ninkana waxaa lagu ictibaariyey bilafqahiyati wal mxuu ahaay alasan inuu yahay hadduu awrac noqdana kaba si fiican awr hadduu yahay nin xalaal miirad ah oo daah oo i axkaamta yaqaan khayr wey maxaan saa u dooranay ahmiyad khaar u leeyahay o shareecadu in la ictibaariya wasfi asaniye ah wuu soo arooray meelaan ku ahayn aan abwaabu nikaaxayn buu ku yimid waa muctabar marka bijinsihi waa wafi muctabarun muairun bijinsihi aad ku barateen way markaad maraysaan mxua eh, eh, cilalka masalkulcilal markaad maraysaan waa aragteen baan u malay kadalika alafqahiya waa muctabara yadna wasfi muctabara wey baabkanna waan gelinaynaa ridahooduna asagu waa muctabarun sharcan binas fi bada baab ood soo marteen marka sidaas fain tashaaxuu hadday isku bakhiilaan oy murmaan anaa guurin iyo maya guurin mays anaa meesha fadhiisan xoogo baa la qaataa odayga loo yar dhiibaa rishwaanna waa lasu dhiibaa weliga meesha fadhiistayna xisaab baa loo dhiibaa intaa in lagu dagaalamo laga yaaba waa taqaanaan baan umay soomaaliya midda kale gabadhii hebla ahayd hebel yaa u guuriya magaca way laftirkiisu marka waadihii walaalaha ahaa hadday murmaana hawsha ku heshiin waayaan maxaa la samay uqrica waa loo qoritori waa khilaafu nas hawsha ayadaa ah aimmadaanadu inay awalaanba isku dayeen laakiin ma aqbali karo nabigu muxuu uhi fain tashaajaruu fasulطaanu waliyu man laa waliya lah uqrica meeshan ma imanayso waa khilaafu الnas wala اجtihaada maca الnas waxay dhhen shaaficiyi niman yaha degdegina la اجtihaada maca الnas hawshu ma aha waa اجtihaadu fi الnas farq bayn الاجtihaadi maca الnas wاlijtihaadi fi الnas waad fahanteen baa maray naska laftirkiisaan fahamkiisaan isku haynaaye ma garab ordaynay dheheen naski oo ma garab marayno nimayo hadegdegina halkaasay la mareen waxaan leenaha maa ujeedaan waxay dhaheen fain tashaajaruu waxaan ku xambaaray cadligaan ku xambaaray dheheen waa markay murmaan gabadha waa la guurin iyo la guurin maayo gabadha waa la guurin iyo la guurin maayo markaasay walaayibaxoobahayaanoo way u guuraysaa baasho weligii caamka ahaa ee hadda waa maxay anaa guurin way taalsku hayo anaa guurin taa waxaa wayay dhaheen lama guurin haysidoodaba oo ninkan la siin mahay iyo waa la siin fainta shaajir halkaasaan dhignay xadiidku halkaasuu taabanaya tanna waa maxay gabadha waa la guurine ma xasaan baa guurin mise cabdullaahi baa guurin baa laisku haya tan uqricay dheh tasaaxum weeye halkaasay la mare waxaan idhi socon mayse waxaan ka leenahay fain tashaajaruu waa ficil fii siyaaqi shar afcaashuna waa nakiraad nakira fii seeqashadina tacumu ay tashaajur ku yimaada yaa guurinaya iyo manciga intuba xadiidku waa camimaya waxaad kaga saarteen baan rabnaa marka waa laga garhawsha waa sidaanu kuu sheegayo ma quruxsano xadidka in la garab orto waa ijtihaadun maca nas e ma aha ijtihaadun fi nas ma aha aan ka socon waa loo qori tooro waxaa liihi ninka ogu dhacdaa markaa meherinaya falow zawaja hadduu guuriyo haddaba markii loo qori tuuray ee kadib ninkii loogu qori tuuray inuu meeye loo fadhiyey ayaaba nin kala boobay falow zawaja hadduu guuriyo hayru man kharajat qurcatu qurcigiisu ninkuu soo baxay niman ka inbaaba hawshii la wareegay waqad adina iyadoo u fasaxay likulli minhum saxa fi lasaxi horaanna waxaan hayn idan guud baan hayno waxay tii niman yahow shantiinna waade waad simanteedii fasax baad qabtaana hallay guuriyo allahaya matalan waad idmantiin hallay guuriyo idan caam ah oo shan toba ay haysteen baa jiray kadibna ninkii qorituurka u soo baxay nimankaa in baabaush la wareegay waxaan leenahay idan guudna wuu haystay oo fasax wuu qabay e welinimadana waa u sinaayeen qurcadii bul allah ka siiyu asux qorituurkii bul allah ka siiyo muqaabilku wuxuu leeyahy qurcadii marka maxay noqotay waa faa'ida la'aante oo qurca maxay tarta buu leeyahay muqaabilku maa asaxay uu leeyahay idankeedu sax wey laakiin ninkan ninkii u caynoobay wilaayada ma ah haddii kale qurcada aad soo sheegteen maxay qabatay haddaysan buطlaan iyo fasaad midna keenin horaanba lugooy ahayd buui ama xadiidkii aada ama qurcadu ha shaqayso muqaabilku taagan yahay marka muqaabilka warkiisa war sahlan ma aga socon wuxuu gudbay hadda gabadhi baa labadeedii weli ama saddexdii weli ama shantii weli iska warqaminba mid kale mid walba nin ku meheriyey gabadhii nairobi joogtaa wadaad walaalkeed oo idan qabiiba gaarisa joogaa laga soo doonay uba meheriyeyba mid baasdoona laga soo doonay asna wuu meheriyey mid maraykanka joogana wuu meheriyey idan saddex wadaad yaa gabadhi lagu meheriyay inuu la iska warqamay tii buu ka hadlaya kitaabka wuxuu idhi sheekhu walow zawajaha hadduu guuriye gabadhi awliyadii sinaa weeye hadda ila tasaaxumu lawliya baad maraysaay axadu midkood baa zaydan u guuriye labadii weli mid ka mida ayaa gabadhi zayd ku meheriyey wa aakharu midkii labaad ee weligahaana camran buu haddana ku meheriyey asaguna laba nin baa soo baxday oo midna zayd la yidhaahdo midna camri la yidhahdo iyo laba weli oo midna cabdullahi la midna maxamed la yidhaahdo ayib to iska dhib yartaha dee mid laba caqdi baa dhacay mid un baa horeeya ama hal la garanay an suura marka meesha ka soo bixi doonta anta suura matnigu sheekhu keeni doona wuxuu idhi fain curifa haddii la garto assaabiqu kii horreeye caqdan meher ahaan iyo guur ahaan ninkii horreeya haddii la ogaado fahuwa saxiixu caqdigaasaa saxiix ah kii kanla waa baail wadaadkii gaarisa joogay ee lagu mara aduu hormaray kii mbaasihi kii maraykanba waa ka kac suuradaa garatay suuradii labaad wa in waqacaa macan isku marba hadday labada caqdiba dhaceen waaa l ad goorma islaanta lagu meheriyey waxaa lagu meheriyey duhurkii sideed saaciya badh waa la aamusay kana waaa gorma lagu meheriyey sideed saaciya badh buu la soo istaagay isku mar bay dhaceen wey wain waqacaa macan isku mar hadday labadi meherba dhacaan waa suuro labaad aw juhila sabqu ama laga jaahil noqdo horaynta iyo walmaciyatu wada jirkiba laga jaahil noqdo fa baailaani labada caqdiba labada caqdiba waa isla bureen mid waa maxay isku mar bay dhaceenoo waa la hobsaday waxaan leenahay meher meher ma qabto islaantuna laba goor laba islaanme waa hal islaani wixiina waa ka kac baan leenahay haddii laakiin la garan waayo koodii horreeyey inay isku mid isku mar ahaayeen iyo inay kala horreeyeen midna waan garan weyn waxaan leenahay asna waa baail saddex suurad haysaaba ila tahay mise waa labo saddex suurad haysaa inay laba taanfilahayaan mid macan ah iyo mid jahli ah iyo mid la ogaaday saddex way wakada waxaa la mid a ah oo meherkii baail noqonaya low curifa haddii la garto sabqu axadihima midkood horrayntii baa la ogaaday inuu isagu ku horreeyo guurka walam yatacayan laakiin usan bardhowmin xalal madhab hadayna qabsanan kaxasna waa baail wey maxaa yeele waxaa la og yahay labadaa meher midkood baa horreeyey laakiin waxaa la garanlayahay ma meherka aw cabdi baa horreeyey mise kii cabdulaahi baa horreeyey waxaa la hubaa inaysan isku mar ahayn waxaa la hubaa in midkood horreeyey midna sagaal saac buu dhacay midna siddeed saac buu dhacay mid aroor buu dhacay midna galab buu dhacay waa la og yahay laakiin waxaa la garan waaye kee wey ma kan gaarisa ka dhacay baa horreeyey mise ka bambaasa lama yaqaan ayadna waa waxaan u dliishanaa qasadaasoo dhan xadiidkii samura ibnu jundub ama cuqbat bnu caamir cala riwaayatayn ayu mra'atin zawajahaa waliyaani fahiya lilwali minhuma haweenaydii laba weli ay meheriyaan ka horaa u ahaatay ka dambana nikaaxiisu waa baail xadiidka xadii aad laiskugu khilaafo weye nasaa-i abu daawud tirmid intaba waa wariyaan min xadiidii samura mise min xadiid cuqbat bnu caamir baa laysku khilaafaa xufaada dambe shaaficidu way xoojiyaan xaafid xajar ibnu kaiir ibnu mulaqin raggaa aad bay u difaacaan abu xaatim araasi iyo abu zurcat araasi mar la weydiiyey labada ariiqna ariiqa xasan albasri qataada can xasan can samr ay rajaxeen oy ka rajaxeen ariiqa cuqbat bn caamir ka rajaxeen tarjiixa bayna riwaayatin unbaa lahayaa mooyeene tasixia uu soo guriyey mulaqin ibnu kaiir ay soo guriyeen waa khata أي الriواaيaتayn aصaxu baa la weydiiyey min xayثu الإsناad riwaayadan ay xoojiyeen taana ma aha cinda المحadiثiin taصixu xadiiثin ma aha yaan lagu khaldamin kun laba boqol iyo toban ha laga fiiriyo cilm min xaakim haddii loo baahdo awsha ayada sida daahirka xadiidku waa xadiid sugan wey maxaa yeelay sida raajaxa ah ee xumaydi iyo bukhaari iyo tirmidi iyo calimadina ku tageen waxaa weeye samaacu اlxasan اlbasri can samura duruqda ka timidna waa duruq xoog badan tirmidina sidaasuu maray nasaa-ina sidaasuu maray ibn mndir wuxuu idhi sanadka ضacfi baa ku jira maqaal laakiin waa madhab اculamaai wa bihi yataqawa culammadaas sidan ku tagtay buu ihi saxaabatan wa taabiciin marka muran mar waa isagu yidhi halkaasuu la maray laakiin muran baa ku jira masalada waan gaari doonaa in sha allahu tacaala alimaam abu hawr marka qadiyaddi hadday saa noqoto maxaa la samay markan dambe maxaa la samayn oo waa la garanayaa labada zawj midkood meherkiisu inuu hormaray laakiin ku ahaa baan la garanayn labada meher baa la garan ay kala hormareen laakiin kee ahaa ma cabdulahi meherkiisa mise waa cali lama yaqaan marka ayadaa fuqa waxay dhahen yufaraqu baynahuma fasak baa lagu dhufan gabadha adigu waan kaa fasakhnay adiga aa dhici karta wey inaad u horraysay waan kaa fasakhnay aduguna waan kaa fasakhnay kadibna ciddo yar bay tiri cidtoo fasaho idinkay doonta guursanaysa markaa kadib haddaad doontaan dib u soo doona idinka idintaalla qolyo waxay dhaheen hadday diidaanna waa lagu qasbi awri hadday ii dhahaan qasab baa calaacaha laga garaaca xoog ku furaa la odhan hayaab <clears throat> qolyo waxay dhaheen maya saas ma ahe waa la doorrisin gabadha xoog baa lagu kala geyn iyo waa laga fasakhi iyo furaa la dhihi si doonama noqotay wadaadda waxay dhaheen maya haddii la hubsado hadday isku mar inay dhaceen loo maleeyo ama la kala garan waayo ama la garan meher meher inuu ka horeeyo laakiin ninka aan la garanayni takhyiir baa furan baa laga soo guuriyey sayidina cumar abdilcasiiz iyo qaadi shurayx alqaadi wuxuu hawlahaana u dhunule u kaadiya xallii kaalaya labadaa nin waad aragtaa mid walba mar baa lagugu meheriyey garan mayna kii horreeyey kala dooro gabadhu markay ka hesho yaa guriga loo geyn buuhi asuga ya maanta hore xalli buriy iyo xalla fasak tabarta ma hayna bu ah hawshaas ma ma soo dhawaynaysaan inaad meecda wax ka qaata marta suuradii afraad suuradii afraad suuradii shanaad aan dho cafw waan ka tegay walow sabaqa mucayanu uma اshtabaha wajaba الtawaqف xataa yatabayan xaalu bu sheekhu walow sabaqa hadduu hormaro mucayanu mid la bardhabay waxaa horreeyey meherkii cabdulaahi baa horreeyey uma intaa kadib ishtabaha wuu dheh galay raafic wuxuu cabiray iltabasa waana isku macno un uma iltabasa wuu dhehgalay waxaa la hubay cabdulaahi meerkiisu inuu horeeyey intii la wareegeysanhayay an gabadhi la gurigeyni unbaa waa dambe hawshii la isku ilooba war balkaadiya wanigii hadda ka hor go-aan gaadhnay ma cabdullahi mase caliba caliba hormahayn cabdullahi baashu fasilantayba wayba gedmatayba uma ishtabaha wajab waxaa waajibay markaa ayada atawaquf in laga joogsado oo la yidhahda kanaa meerkiisa asaxiya kan as midna la odhan maayo xataa yatabayana alxaalu ilaa xaalku caddaado waa laga istaagi wey ilaan horaanba waan hubnay inuu hebel horreeyey kadib baa xoogo qalbimaha nagu dhacay oon sakatinay waxaa dhici karta inaan dib u miyiirsanne bal haloo yarkaadiyo xaaja waa la bariyaabaa layidhi marka waba yar bariya u yarkaadiya w taasi marka waa maxaa la samaynayaa haddii marka eh, waxba caddaan waaye sidee hawsha khaaldan sariix cabdicasiis ba may madhabka annaga ka hadlay iga daaya hawlahaas wadaadaha kale la kala tuurahaya ayib oo um, maxaa loo sugo gabadha loo lugayn waxaan leedahay waxaa loo sugayaa horta meherkeedii waan hubnaa si yaqiina ah inuu u asaxay li fulan ma rafcin kara meherkeedii ilaa biyaqiin baan leenahay maa abata biyaqiinin laa yurfacu ila bimili hada huwa sawaab maa abata bishayin lam yurfac ilaa bimil qacid sidaasay sax ku tahay laakiin haddaad maqasho maa abata biyaqiinin laa yusaa ilaa biyaqiin waba kama jiraan waxba kama jiraan midda ayada ah waxaa weeye maa abata bishayin lam yurfac ilaa bimilihi wixii dani ku sugnaaday dani baa lagu rafcin iyo mid ka xoog badan oo yaqiina wixii yaqiintii istilaaxeed ku sugnaaday yaqiinna habeen dhaweyd baad soo marteen baan u malay waa shay majzuuma muaabiq lilwaaqic limuujibin soma idin soo mari wixii kaa ku sugnaaday lam yurfac ila bimilihi haddaad marka tirahda maa abata bishayin lam yurfac ila bimilihi saxiix wey haddaad laakiin yaqiin ku wareegto ishkaal baa kugu iman yaqiintaa ma yaqiinta istilaaxigaydba ma tii luqawig ahaydbaa ma danigii caadigahaabaa ishkaalka waxaad kaga bixisataa sida uu u cabiray zarkashi fii qawaacidihi sidaasuu cabiray wakadalika ciz ibn eh, cabdisalaam fii qawaacidihi saasay ugu cabir ayagaa ka fiican ayib waxyaabaa kale ishkaal baa ku jira lagu rafaadahayo aan ka soconno taa dhammaatay fain iddacaa hadduu sheegto antii suuraba sidaasay ku dhammaatay fain idacaa hadduu sheegto kullu zawjin mid zawj walba oo minhumaa labadii ishaysatay ka mida cilmaha gabadhu inay og tahay bisabqi caqdihi wa nikaaxihi sumica dacwaahumaa waa la maqlayaa binaan cala ljadiid rag meesha fashilan weeye nin wuxuu yidhi heblo way ogtahay anugu meherka inuu horeeyey waba maada sheegin anay og tahay xaliim way ogtahay aniga ilii hormeeriyey asna wuxuu ihi may xaliim way ogtahay aniga ilii hormeeriyey xaggee la aadaa dacwadooda nimanka horta waa masmuuco ilaa iyagoo isma haystaan waay islaantii bay leen way og tahay meel kale ku xawileen dacwadaasi waa daw masmu waan gaari doonaa kitaabu dacwaat walbayinaat baan gaari doonaa ashtoko iyo dacwo la aqbalay iyo midaan la aqbalin baa jira nin weynoo sheekoo caalima magacolo muctaram leh mid juqora haduu yidhado boqol shilin bu iga xaday dacwada ma laga dhegaysan waa dacwa hayru masmuuc cinda alfuqahaa nin sheekoo caalim oo hantiilo oo iska socdo khadiibkii inoo khudbaynayay yaa mid soqora wuxuu yidhi sheekhan haddaay markuu soo socday boqol shilin buu iga xaday kun kun shilin layga siiyo wuu ooyhayaaba qaaligii buu u tegey maxaad leedihiin ya igadaa warkaas waxaan ka hadlayno fiqi dhan baa qalaba ku dhisane marka waxaa weeye lam tusmac dacwadu waa inay mumkino tahay ninka lagu tumayana ay muxtamala ka tahay shuruud bay leedahay fara badan waan gaari doonaa insha allahu tacaala aan ka socono wuxuu ihi dac hadduu sheegto kullu zawjin cilmaha cilma zawjati bisabqi caqdihi sumicad waa la maqli dacwaahuma waa la dhegaysan wey waa laga qaadi warka qaadli baa loo fadhiisi binaaan haddaynu qabsanno binaaan dhisid haddaynu ku dhisno cala qowli jadiidi lishaafici qowl qadiim waynu soo maray oo iqraaru الزawjati biالnikaax hayru maqbuul ba ahaa fi اlqadiim jadiidkuna maqbuul ba waa inaga soo maray wa huwa jadiidkuna waa qabuulu iqraariha biالnikaax zawjo baaliqa oo caaqila hadday tiraahdo waa hebel baa la ii guuriy weligiiya guuri dacwada in la aqbalayay iqraarkaana la qabanhayay nikaaxan oo saxiibaad soo marteen maraan dheeray haddaba marka waa la aqbali wey maxaa nimankan waxay wax ku sheegteen ruux la aqbalhayo iqraarkiisa ayadana waa taagan tahay ka sii daabaa lee gabadhyahay hebel wuxuu sheegtay in nikaaxiisu horreeyo ad og tahay kana wuu sheegtay kala saar baa leehay ka sii daa fa in ankarad hadday inkirto inaysan ogeyn ba inkirtay ma ogi bay tiri xullifad waa la dheerinayaa mid aan ogahay nikaaxiisu inuu horreeyey ka kale ka horreeyey ma jiray tiri way inkirtay ma ogi bay tiri xullifad waa la dhaarin calaa cadam alcilmi inaysan ogeyn baa lagu dhaarinaya hadda waa nafyi waad soo marteen waadna iman doontaa insha alla marna waxaad ku dhaaranaysaa bificli hayrika marna bificlika nafyi ibaat ku doono noqonaya haddii aad bificlika ku dhaaranayso waxa adugu samaysay aad ku dhaaranayso ama adig khuseeya shaksiyan ku dhaaranayso cid kale aan khusaynin nafyi ibaat ba waxaad ku dhaaranaysaa cala albati wاlqaطci waan gaari doonaa insha allahu tacaala haddaad ficlulhayr ku dhaaranayso ficlulhayr haddaad ku dhaaranaysa iyo hawl asaga ruux kala khusaysana wixii nafyi ah waxaad ku dhaaranaysaa calaa nafyi اlcilmi waa ta hadda inoo taalla xili ma ogi anugu inuu horeeyey inuu dambeeyey ma aqaan xullifidola dharin fain aqarad liaxadihima hadday midkood u qirto tira waa run oo cabdulaahi meherkiisaa ka horeeya cabdi abata nikaaxu midkaa u mahraatika nikaaxiisaa sugnaanaya oo nin kale see la nin kale warkiisu waaka wuxuu idhi sheekhu wasamaacu dacwa اlaakhari kii kale dacwadiisa aqbalideedii kii kale ashtakadiisii in la aqbaloo la dhegaysto iyo wataxliifuha islaantana loo dhaariyo lahu lilakhar yambani wuxuu ku dhismahayaa cala alqowlayni labada qowlen soo maray kitaab aliqraar baa ku soo martee fii man qaala hada lizaydin bal licamrin hal yaqramu licamrin badalahu kitab iqraar meeshii aan kusoo dagaalanay wey ad garanaysa nin horta u qirto waa islaantii aroos buu isu diyaarinhayaa ninkii kale ee asagu yidhi islaantu way og tahay meherkaygu inuu horeeyey kana u dambeeyey ee loo gembiyey hadda me cid lagaga dhaqaaqay maxaa talay sag weli waa taagan yahay isagu wuxuu le waxba kama jiraan waxay sheegtay hoostay ka heshiiyeen reebel baa ii tashaday islaanta way og tahay in meherkaygu ka horreeyey meherkii kale wa samaacu dacwa alaakhari zawjkii labaad dacwadiisa dhegaysigeedu iyo wa taxliifuhaa lahu asaga islaanta in loo dhaariya mar labaad ynbani wuxuu ku dhismahayaa cala alqowlayni labada qowle ku jirta fii man qaala ninka yidhi haada almaalu lizayd maalkan zayd buu u sugnaaday markaasuu iطraa u bal licamrin camar baa iska leh hal yaqramu licamrin camar muu dandhabahayaa maalkii markuu zayd qaatay maalkaa uu zayd qaatay bedelkii oo kale ama qiimihiisi oo kale camar ma siinhayaa waa inaga soo mar waa inaga soo marasha in laba qowle ku jiraan nacam iyo maya qowlka weliba u badnaa in u dandhabahayaad soo marteen oo shaafici waxay yidhaahdeen haada almaalu lizaydin waa iqraar bal licamrinna waa iqraar labaad xaggana burinhaya kii hore sababkan u hayna waa hadal waaxid ah hadal waaxida weeye oo waxmaalka loo qiray licamrin faqad alaam mutasilah mutamaasid bacduhu bibacdin weeye in la kala fasiyay saxma waa inaga soona laakiin ra'yigaanagi madhabkaanaga sidaas u ah markaad tii hadal maa lizaydin waa ictiraaf iyo iqraar maalkaa zayd baa la siin markaaba wala dhaqaaq bal licamrin maxaad u danabaysaa bedelkiisa maalka ninka aad siisay ee uu qaatay ee makhaatiga iqraarkeeda ku qaatay intuu dhannaa bedelkiisa baad bixinaysa gaari buu ahaa sooma gaarigi muxuu laba milyan camr laba milyan baa loo danabi gaarigii qudhigiisana waxaa qaadanaya bacdiisii zayd waaa dndhaba ninka irahade aadaadaadhigay sooma haddana islaanti baa la hayaa nikaax yaa iray ayada yaa u irtay ulan kan kale mxuu dandhabaysaa mahrulmaal nin naxaas bay u noqon nina meher iyo dahab bay meel u dhigaysa hal yaqramu muu dandhabaya licamrin badalahu ay badala maal in qulnaa haddaan dhaha nacam wuu u dandhabi fa nacam way nikaaxeedu ninka hore wuu asaxayaa ninka dambe dacwadiisa waa la qaban wayna u dhaaran wa maca daalika waxuu dandhabaysaa mahr almili idan saas wey idan iyadaa ila meesha dhibkaa dhigtay ya meerkiisa iyadaba qaadatay wixiis wuu bixiyey ya hadduu waxba u bixinin waxbad u bixin waba lagama rabo waba lagama rabo ya walaaha la siya loo iskiisa ma xisaabo kale midda ah in qulna haddaan nacam ninkaa iqraarkiisa waa la qaban kadibna kii hore wuxuu qiray baa la siin kii labaadna ee xoolaha uu ka dhaqaajiyay basha uu ku dhuftayna waa waxaa loo xukumahayaa bedelkiisii tanna waa la mid weeye inta aan kaga tag wuxuu gudbay aطaraf الsaabic a masale iska badan oo waxay ila tahay eh, midkaas wax loo qiray mooye wixii kale inaan la dhegaysanin bay ila tahay maxaa yeele shubadaa lama sii dayn karo aminka tuma qaa'ima haddaad tiraada watanaha ninkan marmata loo xukumo oo iqraarkiisi dib ha loo dhegayso iyo dacwadiisi dib ha loo dhegayso weli waxaa shuba aan ku furaynaa ninka hore nikaaxiisi iyo iqraarkiisi marka waxaa weeye in halkaa lagu xasmiyo yaa wanaagsan ninkana wixii ka baxay loo celiyo dambe fasl saabic wuxuu ku saabsan fii tawali طarafay اlcaqdi hal ruux ma noqon karaa weeye labada طarafee caqdiga iijaab iyo qabuulba asagoo misu keeni kara iijaab iyo qabuulba misu keeni kara ama zawj iyo weli ma noqon karaa asago isagaa weli ah aggana isagaa zawja fii tawali طarafay اlcaqdi baa loo yaqaanaa fasl saabic wey tiibuu sheekhu u gudbay wuxu uhi walow tawallaa hadduu gacanta ku dhigo rafayay caqdin caqdi bay safiidood caqdigu ilin iijaab iyo qabuul buu leeya ama muujib iyo nin wax aqbala baa'ic iyo mushtari weli iyo zawj waad garanaysaa caaqidaanka wey walow tawallaa hadduu gacanta ku dhigo tarafay caqdin caqdi iyo heshiis labadiisii dhinac fii taswiiji binti bnihi bibni bnihi guurintii gabadh wiilkiisa gabadhiisi uu u guurinhayo wiilkiisa wiilkiis yani waa maxay taasna awobay ka suura gashaa wey hawsha ay ka suura gashaa walow tawalla jaddu baa kuu qadaran meeshaa marka abu xataa shuqulkuma laha aabbuhu hadduu wiilkiisa gabadhuu dhalay iyo wiilkiisa wiilkiisa wiiluu dhalay hawshu isu keenahayo awowbu isu bedel markaa iyadaa waxa hawshaa iskale waa aljad faqad cindana culummaduna wax ka suurgay waa ninkaa aw keliya wey cid kale ma ah walow tawalla jaddu jadku hadduu tawaliyo طarafay caqdin caqdi laba safido fii taswiiji binti bnihi wiilgiisa gabadhiisa guurinteedii uu u guurinayey bibni bibnihi bibni ibni cafw wiilkiisa wiilkiisa alaakhri ee kale alaakhri waa qayd shardi haddii kale walaashii nin guursaday buu noqonaya haddaad wiilkaada gabadhiisii iyo wiilkaada wiilkiis isu guuris maxaad isu guurisay laba walaalaad isu guurisay marka waa in wiilkan wax guursanay uu ka yimaado wiil kale uu dhalay gabadhan la guurin hayena wiil kale waa inuu dhalay marka ay noqdaan ilmo adeer saxa waa asaxaya nikaaxaasi fil asaxi haddaynu qabsanno waa asaxaya ayib taa garanay jadkii warkiisa la garay oo lama diidano wax diidano haddaanu khilaafana ma arag maslatuljad wax diidan ma arag niman odhanaya waxaa fiican in awowgu darafna tawaliyo darafkana nin kale u wakiisho ama axad kale uu dhiibo waa aragnay lakiin wax odhanaya waa baail warkaa maanan arag oon ka ahayn khilaafka shaaficiyada ee maslada ku jira aimada kale aan ka hadlaynay mutaqadimiin baa ama annaga dhexyadaya khilaaf baa ka jira oo waxaan leenahay xataa asax muqaabilkiis waa maxay ma asaxyaan leenahay lanna waxaan rabnaa in caaqidku uu araf noqdo kana uu araf noqdo weli la helo zawj la helo xadiid laga wari ibn cabaas iyo mid laga abi hurayra oo odhanhaya nikaaxan afar laga helin waa baail baan daliishanay aaib wawaliyu washaahidaan aar dhawaaweyna taagan yihiin laba makhraati khaaibkii zawjkaa wax doonayay weligii wax meerin lahaa caqdigii nikaax oon laga helin afartaa madax waa baail daraqudni iyo bayhaqi baa wariya fi sunan daraqudni bayhaqi wuxuu ihi waa daciifun marfuucan wa mawquufan dahabi wuxuu ihi fii ikhtisaari sunan akabiir lbayhaqi wa huwa xadiiu baciidu sixatuhu abu xaatim araazi cilalkiisa wuxuu hi waa baailun kadibun laa asla lah aduga masale lagu hardamaayo aaaarta laakiin way keenaan shuraxdan ataa ma daciifiyaan damiiroo kale uu soo daynhayaa mana ka hadlaayo wuuna og yahay meeshuu ka soo gurinaya in lagu baabaashay si kastaba noqotee waxaa weeye ya tan waa caqdu mucawada ma aha sheekh maxamed sanigo <laughs> waa labo qis adag laakiin caqdu nikaax waa caqdu mukaarama kama ma ahayn cuquud mucaawada almaxda ma ahayn si kastaba noqoto maslada muran baa ka taagan aan ka soconno walaa yuzawiju ma guurinayo ibnu اlcammi nafsahu in adeerku hadduu gabadh in adeertii guursanayo wax ka xigana uusan jirin nakaxtuha linafsi ma dhihi karaan idhi walaa yuzawiju ibnu اlcammi ma guurinhayo nafsahu ooma guurin binta alcammi ooma guurin karo weeye nafsahu naftiisa uma goorin karo lianlaa yataxida darafa alcaqd maxaa yeel awowgu darafaynkiisu isagu waxay ahayn munfakataan mukhtalifataan dhankaas midbaa laakiin adugu markaa tiraa gabadhan anaa weli u ah anaana raba inaan guursado naa iga tiro igu tir bay noqonaysa hawshii laga sheegay mxu qorqadihii warkiisii bay noqonaysa bal yuzawiju waxaa u guuran asaga ibnu cammin in adeer kale oo fii darajati asagoo isku fac yihiin in adeer kale oo gabadha iyo adugu aad u siman tihiin ayaa kuu noqonhaya weligii kuu mehrin laha in adeerta isla waa masle marka dhib badan madaahibta kale o dhan waan ugu khilaafsan yihin madaahibta kale waxay leeyihin sidaa weligay marhayaan sidaa jadkan raba sida jadkoo kale weeye haddii in adeer kaleo adiga kaa hooseeya la waayo oo gadho weli kaaga noqdo laba shuhuud baad u yeedhi hawsha iyo duqayd iyo meesha faiisan waxaa dhihi waad khudba akrin gabdhaha hebel hebel hebela meherkooda waa inta anaana isku meheriyaad leedahay hawsha way dhileedaad adaa meesha ka ah weli ka ah zawjna ka ah sidaasuu xasan albasri ku tegey waana madhab abi xaniifata wa maalik wاlawsaaci wاllayth ibnu sacd wa rabiicata ibn abi abdiraxmaan isxaaq bnu raahuya abu thawr marka imaam maali wuxuu yidhi lam yazal dalika min camal الnaasi qadiima ijmac buu soo goriyey maali haaiciy wuu ka hoos qaaday masaladii wuxuu yidhi anugu madiinaan joogaaye culammadii aan soo garay sidaan bay yeeli jireenba ninkii in adeertii guursanaya weli ka xigana waaya intuu iskugu yeedha makhraatiyaashii unbu aayar khudba aksan jiray gabadhana isku meerin jiray sidaasu marka ibnu mundirna hawshaa wuu taageeray waxayna u daliishadeen daahiriin waxay dhaheen wax jiraba ma aha warka shaaficiya dhulkay nala simeen waxay dhaheen laba daliil naga qabsada o safiya nabigu guursaday asagaana weli asagaana isku meheriyey weli kale keenay dheheen khasiise waxay dhaheen daliil laguma sugo ixtimaale daliil cadkeena ibnu mundir baa weliba dagaallamay wuxuu yidhi hawshaa nabigaa sameeyey waana imaamu اlmuslimiin naqtadii bihi xataa yahbuta daliilu takhsiis buu waxaa kuu soo hadhay jawayriya bint اlxaari nabigaa mehersaday asagaana weli ka aha zawjna ka aha labada qadliyad waan haynaa bay dhaheen asal waxaad ku didaan ma haysaan nuu kala wadi yidhahdeen marka halkaasaa loo batay xasan albasri maalik abu xaniife lay awsaaci sufyaan athawri rabiica isxaaq abu thawr ibn mundir daahiriy oo dhan halkaasay u jabeen laakiin laftirkaayo dab yar ma shidayne wadaaddo waaweyn baanu haysanaa waxaana taageersan eh, muiira bnu shucba muiira bnu shucba ayaa gabadh inadeertii ah oo cur bn uu dhalay asagoo waalikaa craaq amiirnaka ayuu doonay markaasuu hi cabdullahi bn abi caql in la yidhahdo ilma siman yihiin gabadhana siman yihiin buu anigu gabadha anaa meersade igu meheri wuxuu idhi adaa in adeerkeeda waaligii eh, isku darsa bu an ku meherin maaye war bahashaa igu noqo igu dheji maya wuxuu u yeedhay cuثmaan bn alcaas aلثaqaفi oo iskugu yimaadaan reer haqiif dhowr iyo toban yimaadaan kadib uu igu mr cumaan bin caas baa ku meheriyey waxaan idhi mar haddii mukiira bnu shucba oo saxaabigu uu sameeyey in adeertu uu guursa isagoo weligeedii ah xaggana markii caqdiga la gaaro uu nin kale hawsha u dhiibay oo ka hooseeya waxaan leenahay hawsha waxay muujinaysaa inuu طarafay اlcaqdi uusa isagu isu keeni karin waxayna yidhi wadaadahana u kacsan daahir waxay idhaahdeen mukiira ha sameeya waa fale ka keena ma bannaano iyo meerka waa faasid iyo waa baail wuu sameeyey ficilku waa annagu waan samayna waan yeeli karnaa inaan nin kale ku dhibni iyo inaan isku dhejinaba laakiin waa baail daliilkeeda keena midda labaad bay yidhaahdeen fii darajdi baa shardeene mid ka hoose ibn cam ka hooseeyo awow boqol awow iskugu yimaadaan buu u dhiba hawsha waxaan idhi ninka horaa ka diiday cabdullahi bin abi caqiil baa diiday ninkaan ma diidan wuxuu yidhi adaaba amiira amiir wax u dhiba isku meeri buu yidhi wuxuuna cabdullaahi muujiyeyba in zawjkii weliguba ay hal mid noqon karaan buu muujiyey marka aarkaasi muran badan bay nagaga fureen lakiin waa meesha noogu fiicanamayso haddii la waayo cubaydillahi ibn xasan alcambari baana taageersan qataada sidaasna nala qaba qataada laakiin wuxuu qabaa in labaduba ay bannaan tahay hadduu daraf ilcaqdi isku darana ay bannaan tahay laakiin ay fiican tahay inuu nin kale iskaga wareejiyo sida aan qabno wax u qaba ma arag qadiiman wa xadiian oo shardiga ah ibnu cam laa yuzawiju nafsahu ibna camatihi bal yuzawiju ibnu cammin fii darajati shardiga asaga ah ariga ma haya wax horteen hawshaa ku dhufta aan ka socon waa ibn xasan baa wuxuu ihi iyagu way sheegtee annaguna waan sheeganay buui axaadiista hadday naga diidaan buuhi waxay sheegteen annahu laa yatawalaa axadu طarfay caqdin wanaxnu naquul buui waa la tawalii karaa fadacwa ka dacwa buui waa cad hadda way sheegtay anaguna waan sheeg soomaali kaa sheegaaan ba anaguna somaali kaa sheegayma waa raganimo laakiin aaaarta ibn mundir waxaad moodaa inuu mundir baxdigiisa soo qaat ibn xasan walcilmu cind allah xarfan bixarfin yani waa yadacu xaafira calaa xaafir alfaadun baa kala duwan laakiin macaanidu waa isku mid baxdiga labada kitaab markaad masaladan fiiriso walcilmu cind allah ayib laakiin eh, shaaficiyadu baxdigan kitaab albeyc baad soo marteen baxiga nikaaxa waxaan u malaynayaa in uusan anfacaynin baxiga noocana waxaynu soo maray aabbuhu ilmihiisa inuu wax ka iibin karo una iibin karo maala nafsihi inuu baayac mushtari noqon karo somayna soo marin ilmo yaroo adugu dhasho ad wiilkaadii baa xoolo hooyadiisiisi abtigii baa si xooliu leehay xoolihiisii baad adugu iska gadi kartaa limaslaxa adaa iska gadi marna adiga xoolahaadii baad asaga ka gadi iyo maslaxa baayica mushtaran ee meeshayaa ka ah aabbaa ka ah muxuu tawaliyey aabbuhu iijaab iyo qabuul darafay caqdi buu tawaliyey limaslaxadhe tanaa limaslaxa maa tidhahdaa ibn xasan wuxuu nugu baabay waxaa ka mida ah, wuxuu hi xadidka meel ka mara ayu muraatin nakaxat bikayri idni waliya fa nikaxa baail mafhuum mukhaalafaad ma daliisha anagu ma daliishana bu laakiin tiina idinku qabanaynaa buu malmalgeeya maxaa ka soo baxay haweenay walba oo lagu mehirsado biidni waliya nikaxda waa maxay صaيiح gabadhan maa lagu meherinaya in adeerkeed mehersanayo bidni waliyaha wahuwa زawju nafsuhu marka xadiidkaaba dhuuntayd ahayn meel geeya buui waa runtii waa la lahaya aga socona hadda wuxuu hi fain fuqida haddii la waayo ibna camkii kugu darajo ah kuga faca haddii la waaye iskaga dhiibi layd xilka falqaadi bay u wareegaysaa qaadigaa qaadanaya xilka ayada bilwalaayati اlcaama ayuu ku meerinayaa falow araada اlqaadi qaadi haddii la waayo qaadi haddi ma hayna maxaan samaynaynaa weli khaasa haddii la waayo waxaa la yah hawsha waxay u guuraysaa weli caam ah oo sulطaanki ah marka muslimiintu hadday dawlad iyo islaam leeyihiinna lama waayo hadda qaadi iyo dawlad iyo amiir la waayi maayo hadday aqaliyaad muslima yihiin oo meel ku minority inagoo kale ah iyo badweynta yurub iyo maraykan dad ku nooloo kale ah waajibka hareicada hadda kahor aniga ka hadlay waraysi aan qolyo warbaahina siiye hadda kahor waxaa waajiba ah muslimiinta meesha ku nool inay doortaan guddoomiye guud oo mideeya guddoomiyaha guud ee mideeya markay doortaan kadib wuxuu magacaabhayaa qudaadii muslimiintu kale xukumi lahayd garto loo geysan lahaa ee awliye noqon lahaa markii awliye la waayo guddoomiye annagoo aan doorannay mukhadacatan aw muaawacatan waay doon ha noqotee wuxuu ka amar qaadanhayaa fii maa laabudda minhu gaalka u weynana haysta waa fahanteen baan u malay a'immadu way ka hadleen shaaficiya ka hadasha waxaa ka hadla xanafiyo waxaa ka hadasha maalikiyo xanaabilo cid aan ka hadlin ma jiraan laakiin lama rabe aafo kale ummadda lagu lugayo aafo imbigeenna iyo kaan soo doorna iyo islaanta ordaysa odayga soo xulduubahayo lugooyo awdac jaahiliya oon shuq lagu lahay muslimiinta hadda ku nool waddankan haddii guddoomiye ay doortaan ayagoo dhan mideeya danahooda ka hadla nimanka waddanka haysta la xaajooda ma dhib baa jiri lahaa xataa u dhib oo u kharash yar gaalada la haysataa waxaa u dhib yaree hal oday inay kala xisaabtamaan muslimiinta qaadiga annagu maadaamuusan taban haynin waxaa u xukuntami ninka asagu diinta islaamka jecel ba aadi ninkii malagii galay ee meel kale looga yeedhahayana ha aado meelba abliisyadu ka taliyaan ha aado isaga u taalla ummaddu way ka hadleen qurtuba waagii la qabsaday fiqigaa ka hadleen fuqahadu waagii la qabsaday qarnaatay ka hadleen waagii bari muxuu ahaa xeebta etoobiya muslimiinta ku noolaa laga adkaaday la baabi'ey bay ka hadleen marka fiqul aqaliyaadka aad la hordaysaan ummadda ad ku lugayseen fuqahadu waxay ka hadleen waa hore hada huwa sawaab dad safar u baxay buu nabigu hi amiir ha samaysto ummaddanoo malaayiin ah oo bulsho ka badanoo gaalaha ku hoos nool yaysan midoobin maamul maysan yeelan xaggee diintu kaga taallaa waxaanoo dhan waa lugoy lucba mahazalo ummadda lagu lugoynaya oo lagu kala geynayo hada huwa sawaab saxiix waan isu imanaynaa guddoomiyan dooranayna amiir dhihi mayna way ka xanaaqahayaan nimanka ma i fahamtay warkayga waxaan leenahay jerman ya shayaadinta inaga dashay maxamedo anaan ku maqlayaan lagu maqlin marka sidaasaa lagu wadi qaaliba inoo magacaabi diinteennii baan toos ogu dhaqmaynaa qudaadeenni baan ku amar qadanaynaa suldaankii baa jooga wax walbaas wixii manhaajku sheegahayay baad dhaqan gelinaysaa wixii aad tabar u weydo gaala reer gaasaweyna ay diidaan waxaan leenahay ilaah waa dee tabar ooma hayno fattaqu llah ma staactum soo dhib ma laha ma dhib bay leetaas laakiin ibliis baa dhagaha nagaga kaajo balaa noo dhiibay ya guddoomiyaha muslimiintaa dooranaysa say kaa noqoto muslimiinta akhyaarteedaa dooranaya muslimiintu ma bilcaamiyo carruur baa na garba ordahay iyo mxuu ahaay gaangis iyo joqoraa na garba ordahay dadka muslimiinta u taliyaa dooranaya kaadii hawshaas nadariya aan ka hadlay kadibna waaqicay la soo aadaysa falow araada alqaadi faa'iidadaa qaado ku dhaqan lana aad muxuu aha meesha qabar bay ahayd falow araada alqaadi qaadigu hadduu doono nikaaxa man laa weliya laha qaadigibaa wuxuu damcaybaa inuu guriyo midaan weli lahayn asagiibaa doonay inuu guursado maxaa laga samay qaadigii haweeney aan weli u joogin buui qaadigu anaaba tan ima dhaaftay anaa raba weli kaleo khaasana ma jiro asaga weli caam u ahaa asagii baana gabadhan guriyey maxaa la samay awaja waxaa u gurinaya qaadligaasi man fawqahu min alwulaati aw khaliifatu ali qaadliyow adiga waxaa kuu guuran gabadha weli ah qaadiqudaadka qaadi qudaadkaa weli kuu noqonoo kugu meerin haddii la waayo xaakimka beledka haddii la waayo amiirka muslimiinta weli kuu noqon ilaa adigii la rabay inaad hawsha xalisaaba gabadha usoo dhigtay wadaad kaa weyn hala raadiyo warkaa waa iska koobanta wadaad eh, loodhan jira eh, sheekh abulxasan aljuuri min aimad shaaficiya asxaab alwujuuh ayaa baneeyey inuu isku mehrin karo asagu qaadigu wuxuu odhanhayaa nakaxtuhaa linafsi ya shaaficidu way caydhsadeen hawsha waxay dhaheen suuragal ma ah wiil weliba uu sidaa ku guuriyey islaantu sidaa ku guuriyey wiilay dhashay baa waagi dambe arkay buu hi abu sahl sacluki inaan arkay buu hi asagoo rafaadsan nolosha ku rafaadsan waxaan u malayn buu khata iyo guurka iyo wiilka ugu rafaada nolosha oo shiidku halkaasu ka socdaa <laughs> iska soco hadda wakamaa laa yajuusu liwaaxida tawali طarafayn fasalka sooma gaari karo wakamaa laa yajuus suusan u bannaanayn liwaaxidin min alawliyaa mid awliyada ka mida tawali طarafayn labadii fiidada caqdiga inuu tawaliyo laa yajuusu ma bannaano an yuwakila wakiilan fii axadihima ooma bannaano weligu inuu midna asagu tawali midna cid u wakaasho ayb marka ibn camka oo kale inu gabadha anaa weli ka noqono hadda anaa meherinaya ayb laakiin markaan hawsha dhammeeyo iidhe adugu qabiltu laka iidhe ma dhihi karo idan zawjki iyo weligii ninkii isku darsan lahaa ama loodiida inuu isku darsado labadii طaraf midna asagu ma qaban kara midna ma wakiilan kara lanna waa inaga soo marra wakiilku fii baab الnikaax waa maxay waa safiir maxdi ah can اlmuwakil saasaan le laa yajuuز oma banaan an yuwakila wakiila fii axadihim ay axadi طarafayn iijaabki ama qabuulki ama aw wakiilayn inuu laba wakiil samaysto fiihima ay fi طarafayn laba wakiil inuu samaysto labada طaraf midna uu ka dhigo weli midna iijaabka samay midna uu yidhaahdo qabuulka samey ma bannaana wey fi lasaxi labadayno qabs maxaa yeelay lianna ficla alwakiil ficl alwakiil huna waa maxay waa munazalun manzilaة اlmuwakil marka waxaa weeye wakaala meesha ma gashta wey waxaa geli kartaa ninkii aan labada طarafba asagu aan shuqul ku lahayn baa kiisi wakiilan kara kana kiisa kalu wakiilan kara laakiin adugoo iskugu kaateen meesha labadiiba ma qaybin kartid waa siyaasad adun baa isqaybiyey waxa meesha noo fadhiya waa adiga uun wallahu aclam